baabka dherarka badna ayan kusoo jirna waan ka soo hadalnay arladii kiraynteedii ama lacagka lagu kirayo ama wixii ka soo baxay qayb ka mid ha ah lagu kirayo amaba iyadii laftirkeeda laisu kireeyo oo qaybna qofkii ka shaqaynaya ha qaato qaybna qofkii lahaa ha u harta wixii ka soo baxa oo laba daraf aan nidhi sida raajixa ah darafkan dhulka in qaybna adiga beera qeybta kalena beerta aad beeratay darteed ugu shaqay inay xaaraanta darafka labaadna in daraahim iyo shilimaad lagu kireeyo insha allahu inay eedna bannaanta ay dhibi lahayn masalada marka khilaafka badan uu ka dhashay waxaa weeyaan oo haddana aan ku jirno ilaa habeen dambena aan ku jiri doono insha allah tabaaraka wa waa masalada ah in wixii ka soo baxa qayb ka mid ah qofka uu ku shaqeeyo rubuc iyo waxaa weeyaan laftirkeedana waxay u dhici doontaa insha allah tabaaraka wa ay u badan doontaa inay bannaan u badan doontaa lianna fi saxiixeynka waxaa ku yeelo in nabigeena sal slm caamala ahla reer khaybara inuu nabigeena sal allahu alay slam wixii dhulkaad ka soo baxaayey uu qeyb ka mid ah juz ka mid ah aad kula heshiiyey ay ku shaqaynayeen marka tii aan kusoo jirnaa xadiid saddex kun sideed boqol iyo iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa akhbaranaa ayuu yihi imaam النasaaئي aلhiqa waa mubham ninkaas aلhiqa kii iqada ah ayaa noo waramay xadiidku waa saxiix lakin wuxuu saxiix ku noqonaya bima qablahu wman bacdahu qaala xadaثana xamaad ibn mascad الtamimi wa hiqa can hishaam ibn abi cabdilaahi adastawai waa sambar weyaan iqatu habtun rubama rumiya biqadr ah can yaxya bn abi kaiir waa iqatu habtun yursil wydlis can abi salmة bn cabdiraxman waa iqatu faqiih can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma ana nebiy sal sl nabigeena naha wuxuu diiday can musaabanati musaabane ayuu diidey musaabanadii waa tii aan soo marnay oo waxaa weyaan timirtii rutabka ahayd ama balxiga ahayd ama balax ahayd oo saaran geedka korkiisa in lagu badasho timir dhulka taal waatii aan soo marnay iwalmukhaadara mukhaadara cawan nagu cusubta ayada mukhaadarada waxaa weeyaan wa qaala wuxuu yidhi almukhaadaratu mukhaadaradii baycu اthamari mirihii oo la iibiyo qabla an yazhuwa intuusan iftiimin ka hore intuusan muxuu ahaa eh, casaan uusan noqonin ka hore in mirihii la iibiyo ayuu nabigeena diiday sal اllahu alayh ali waslm wاlmukhaabaratu mukhaabaradina beyculkarmi karmiga oo cinabka midhihiisa oo geedka saaran bikada wa kada intaa iyo intaa saacin oo waxaa weeyaan saac in lagu iibiyo ayuu nabigeena diiday sal l slam kulli waa isleeyihiin mukhaabaradii iyo waxaa weeyaan mukhaadaradi iyo musaabanadii waa wax aan aad u kale fogfogeyn intoodaba intoodaba wa isku dhoweyaan waaya khalafahu waxaa khilaafay camar ibnu abi salma camar ibnu abi salma yuu khilaafay yaxya ibn abi kair ayuu khilaafay oo faqaala wuxuu yidhi can abihi can abi hurayra xadiidka horena waxaa weeyaan can abi salma can cabdilaahi an jabir bn cabdilaahi an abi salma an jabir bn cabdillahi weyaan ayuu yidhi marka jacalahu bimusnad jaabir yaxya bn abi kaiir yaxya ibn abi kaiir wuxuu ka dhigay musnadka jaabir ninkan la yihahdo waxaa weeyaan camr ibn abi salma abu salma wiilkiisa ahna ibn cabdiraxmaan wiilkiisa isna wuxuu ka dhigay musnad abi hurayra radia allahu tacala an arda waa noo imaanaya waa xadid ku xiga markuu ku yidha khalafahu waxaad addaa xadiidka hoose qaacidada qaato markuu ka markuu xadiidka dhammeeyo warka dambe uu imaamku gadaal ka raacina fii haalib اlaxwaal wuxuu ka hadlayaa alxadiiث اladii bacd xadiiث اladii takalama fiihi اlan sidaa weeyaan marka khalafahudan waa xadiidka dambe xadيث sideed boqol iyo afar iyo sideetanaad wa xadيث صحيح أخبرنا cمر بن فلاس وثيقة xافظ قال xدثنا عبدالرحمن بن مهدي waa imaمki قال xدثنا سفyان بن سفyان الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن سعد بن إبراهيم القرشي وثيقة فاضل عابد عن cمر بن أبي سلمة القرشي وصدوق يخطئ عن أبيه أبو سلمة عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi أبو هريرة نهى رsuل رsulka وxuu diiday صل سلم عن المحاaqلةi beertii in lagu karay qeybta kasoo ba qeyb ka baxaysa in lagu karay rubac amamaba ulu iwa musaabanati musaabanadii oo timirta miraheedii amaba timirtii saarnayd geedka oo roqobti ahayd amaba gacanka ahaa in lagu iiyo timir caadi ah oo dhulka taallo khalafahumaa labadaba waxaa khilaafay iwa musaabanati waa musaabanadii weyaan khaalafahuma waxaa khilaafay moxamed ibn camr oo faqaala wuxuu yidhi can abi salamata can abi saciid labadooda midnasoo kama dhigin muxuu ahaa yaxya ibn abi kaiir iyo cumar ninka la yidhaahdo camar cumar ibn abi salma iyo yaxya ibn abi kaiir soo midna muxuu ahaa min musnad jaabir kama dhigin midna min musnad abi hurayra ixdaad qowl aali weyaan labadaba waxaa khilaafay ninka la yidhaahdo khaalafahuma waxaa khilaafay moxamed ibn camr ayaa khilaafay oo faqal wuxu yih an abi salmata can abi saciid jacalahu musnad abi saciid waxaan hor usoo sheegnay xadiidkan ama baabkan khilaafka uu imaamka kaga warramay uu sheegay oo ahaa waxaa weeyaan khilaafku uu sheegay baabka baabu dikr axaadiid اmukhtalifa fi الnahyi can kiraaءi اlardi bاثuluثi wالrub waاkhtilaafi alfaadi naaqiyin اkhabr markuu yidhi horan waxaan soo sheegnay sagaal saxaabada ka mid ah inay muxuu aha xadiidka ay ay wariyeen sidoo kalena waxaa weeyaan raafic ibn khadiij keligiina ay lix iyo toban raawi ka wariyeen dhammaanna waxaa weeyaan alfaad kala duwan iyo rag kala duwan ay ku kala imaanaysa ee hore usoo sheegnay tii ayadeed weyan tu kalaba ma ahan waa saddex kun sideed boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiid xasanun saxiix lisnaad waa xasan xasanun saxiix lisnaad xasanun saxiix isnaaduhu akhbarna moxamed bin abdillahi mubaarak almuharami wa hiqatun qaala xadaثana yaxya wahuwa ibn aadam yaxya ibn aadam wa hiqatun xaafidun faadil qala xadaثana cabduraxim ibn sulayman alkinani hiqatun lahu tasaariif can moxamed ibni camr moxamed ibnu camr waa ninkee saduuq lahu awhaam can abi salmata bn cabdiraxmaan can abi hurayrata can abi saciid alkhudri radia allahu tacala canhu arda sacad ibn malik bn sinaan qala wuxuu nahaa rasul rasulka wuxuu diiday sal sl an muxaaqalati ayuu diiday iw almusaabanati musaabana ayuu diiday muxaaqale iyo musaabana waaba taqaanaano kusoo daanaysaan u sheegayne khaalafahum alaswad ibnu calaa ayaa khilaafayoo oo faqala wuxuu yidhi can abi salmata can raafic ibni khadiij abu saciidna meesha kuma sheegin abu hureyra kuma sheegin jaabirna ma sheegin raafic ibn khadiij ayuu aaday xadيث سدx سدeed boqol iyo lix iyo sideetanaad wa xadيث أخbarna زكريا بن يحيى wa khayaaط السuنة وثiqة فاضل ama xاaفظ qala xadثna محamed بن يزيد بن إبراهيم التستري wa مqبuل qala xadثna عubayd اللh بن حمrان wa صدوq يkhطئ قليلا qala xadثna cبدالحميد بن جعفر الأنصاري wa صدوq rumiya بالqدر عن أسود بن العلاء الثقفي wa ثiqة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن رافع بن khديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه أna رasuل رsulk صل سلم نهى wuxuu diiday can المxaaqalati muxaaqaladii waa kiraaء اlarضi bima yakhruju bibacdi ma yakhruj minha iw musaabana ayuu nabigeena diiy sal sl musaabanadii oo timirtii geedka saarnayd in lagu gado mid dhulka taallo rawahu اlqaasim ibn muxamed ibn abi bakr sidiq ayaa wariyey can raafic bn khadiij ayuu ka wariyey xadiiska sideed boqol iyo toddoba iyo sideetanaad wa xadis sahih isnaad akhbarna camr can filas wa iqatu xafid qala xadana abu caasim abu caasim الضحاك بن مخلد الشيباني وثiqة ثبت qال xadثna cثمان بن mرة البصري weyaan لا بأس bه qال سألت القاaصم بن محamed بن أبي بكر الصديق wa ثiqة فقيه can muزاaرc wax ka weydiiyey oo فxadث wuxuu ka sheegay can raaفiع بن khadيiجi رaضي الله taعaلى ض ayuu ka sheegay ana rasul rasulka sal sl naha inuu diiday can almuxaaqalati muxaaqala iyo wlmusaabanati musaabana inuu nabigeena diiday sal sl muxaaqaladii waa tii hore u sheegnayo waxaa weeyaan in dhulkii qeyb wixii ka soo baxay qayb ka mid lagu kirayo musaabanadn waxaa weyaan geedkii korkiisa mirihii saarnaa oon lasoo gooynin ululkii lagu gado maxaan ugu soo celin mataqaanaan maadaama isla wada marray waxaan ugu soo celinaya waxaa laga yaabaa qof dhegaysani inuu halkaan hadda kala qabsada laga yaaba muaaqala nahaa almuxaaqala musaabana marka tikraarka weligii lama diido markii aad marayso horaan usoo fasira weliga hadhihin waxaa dhici karta qaybta hore ina iska luntaba oo qaybtan dambe qof uu la qabsado marka si khafiif baan u marayna insha allah tabarak wa taala xadiidku saddex boqol iyo siddeed sideetanaad waa saxiixulisnaad isnaad أخبرنا cمر بن علي فلاس قال xدثنا أبو cاaصم عن cثمان بن مر سندka hore qال وxu yhi سألت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبع في cهد التاaبعين weyaan عan كراء الأرض baan wax ka weydiiyey yaa dhihi sida ayada cثmaan بن mر ayaa dhihi oo ahaa reer baصre oo laa bأسa bihi ahaa faqال وxu yhi القاسم qaala raafic ibnu khadiij wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu arda ina rasuula rasulka sal sl naha wuxuu diiday can kiraa'i ilardi arada in la kireeyo ayuu nabigeena diiday sal slm mukhhtalifa calaa saciid ibni musayab ayaa lasu khilaafay fiihi xadiidkan ka warramaya kiraa'u ardiga oo noo imaan dono xadiidkasadeed boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa saxix isnaad akhbarna maxamed muhan canasi qaala xadana yaxmed sacid alqaطan can abi jacfar alkhatmiy abu jacfar alkhatmi ah, waa ninka abu jacfar alkhatmi wasmuhu waa cumayr ibn yaziid alansaari waa saduuq qaala xadaanii qaala arsalanii adeerkay dali waulaaman i wiil oo lahu isaga leeyahy camigaas waan noo imaan doonaa magacyadiisa waxaa weeyaan eh, duhayr iyo magacya nocaasa lagu sheegaa camayan waa noo imaan doontaa labadayda wuxuu ahaa adeer marna cumuumatiina waa imaannoo inta waa noo imaan doontaa waa alfaadii laga sheekaynayo oo muxuu ah kala duunayd qaala wuxu yidhi arsalnii cami adeerka ayaa i arsalanii waxaa i cami adeerkay iyo waulaaman wiil oo lahu isaga leeyahay ayuu ila diray ilaa saciid ibn musayib saciid ibn musayib baa qoran musayib soo meesha kuma qoran musayibka ayaa wanaagsan lidaalika musayib qofkii hoos dhaba wuu habaari jira la yidhi raximah اllah can saciid ibn musayib ayaa aniga wiilkiisa addoonkiisa ayuu noo diray oo ghulaaman lahu as'aluhu anuu ka soo weydiina can musaaracati isla beerashadii musaaracadii faqaala wuxuu yidhi kaana bnu cumar cabdullahi bn cumar wuxuu ahaa laa yaraa midaan arkin biha musaaracada basan dhib uma arki jirin xataa balaqahu ilah u ka soo gaaray can raafic bni khadiij xadiiun ilaa xadii uu ka soo gaaro raafic bn khadiij xadii uu raafic bn khadiij nabi ka sheega ilah uu ka soo gaaro falaqiyahu la kulmay yaa kulmay marka raafic bn khadiij iyo cabdulahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma ayaa kulmay faqaala raafic wuxuu yidhi ata nabiyu nabigeen wuxuu yimid sal sl bani xaaritata reer bani xaarit ayuu yimid oo faraa wuxuu arkay zarcan abuur iyo beer faqaala wuxuu yidhi maa axsana zarca duhayr ninka duhayr la yihahda waxaa weyaan zarcigiisa iyo beertiisa maxaa ka wanaag badan beer uu ka ogaan jiray dhul u oo aad loo beeray oo qurux badan ayuu arkay faqalu waxay yidhahdeen laysa liduhayr nabi allow duhayr ma lahan faqal wuxu alaysa alaysa ardu duhayr duhayr aradiisu halkaan soo tan ma ahayn saasuu nabigeena weydiy qal wa balaha inayn ahanin iska dhaafe way tahay oy tahay oy tahay weyaan walaakinahu isaga asracahaa ninbuu inuu beerto siiyey weliba musaaracadii caadigeed waa la socda asracadaas yani wuxuu kusii qiima inuu wax muxuu aha qeyb ka mid ah siiyo zarcigii wixii ka soo go-a fa qaala rasul uu sl slm khuduu qaata zarcakum abuurkiina qaata warudduu ilayhi nafaqatahu nafaqadiisana u celiyo ninkii muxuu ahaa meesha abuuray nafaqadiisii uu meesha kharajka ka galay u celiyo wixii ka soo go-o meeshan adinka qaato qaala wuxuu yidhi fa akhadnaa zarcana ayaan qaadanay abuurkanaga ayaan qaadanay waradadna ilay nafaqatahu nafaqadiisa aynu celinay meeshaan marka waxay u yar egtahay mataqaanaan nin baa arla uusan lahayn iska abuurtay ma garateen markuu abuurtay oo cidsiis ayna jirin ninkii lahaa ayaa yimid markaasuu yidhi barteed maxaad abuuratay waan abuurtay marka marka la tago oo qadaa loo taga xukunkeeda muxuu noqonayaa saanuu noqonayaa oo qofkii beerta lahaa abuurka waa uu hari ninkii meesha abuuray idinlaan abuurtayna kharash ka galay ayaa noqoni oo loo celini sidaas ayada marka tan suuraddii ayadahayd ayuu muxuu aha u dhigay laakiin waad garanaysaano baabkaas waa baabkii noo horeeyey warawaahu طaariq ibn cabdiraxmaan ayaa wariyey can saciid ayuu ka wariyey waاkhtulifa calayhi korkiisa lasku kala fiihi fii hada اlxadiiث ayaa lasu khilaafay weyaan oo musaaracadii aha xadis sideed boqol iyo sagaashanaad waa xadis akbarna qutay ibn saciid qala xaddaثana abu xusn salam ibn sulaym alxanafi wa hiqatu mutqin saaxib xadiid can taariq ibn cabdiraxmaan albajali wa saduqun lahu awham can saciid ibn musayib can raafic ibn khadiij radia allahu tacaala canhu u ardaa qala wuxuu raafic nahaa rasul rasulka wuxuu dihi sal sl an muxaaqalati dhulkii in wixii ka soo baxay qayb kamid lagu kirayo iyo walmusaabanati iyo timirtii iyo geedkii mirihii saarna in dhulkii lagu gado wa qala wuxuu yidhi inamaa in kalamaan yazracu waxaa wax beerta alaaatun saddex qof iyo saddex sinfi ayaa wax beerato rajulu nin oo lahu ardun ardo u sugnaatay fahuwa isaga zracoo beerana dhulkii adaalahboo iska beeranaysa dhib maba jiro aw rajulun ama nin oo munixa la sii ardan dhul fahuwa yazracu maa munixa wixii la sii ayuu beerani isna dhib ma lahan manixa weyaan waa la irmaansiiyey aw amama rajulun nin oo istakraa karaystay ardan arla bidahabin dahab aw fidatin ku karaystay mujadan meeshii aan la helnay waxaa weeyaan sida raajax waa sidaas xadiidkan cad sooma arkaysaan oo meel laga leexdaan lahayn waay mayazahu waxaa kala saaray xadiidkan waxaa kala saaray iyo hadalkii israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq isabici ayaa kala saaray can ariq ayuuna ka wariyey oo fa arsala alkalaam alawal hadalka hore mursal ayuu ka dhigay wajacala alakhiir hadalka dambena min qowli saciid saciid hadalkiis ayuu ka dhigay saciid hadalkiis ayuu ka dhigay waa noo imaan doona warka asaga fasirkiisa insha allah tabaraka wataala xadis sideed boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadis akhbarna axmed ibn sulayman ruxaawi waatiqatu xaafid qala xadathana cubaydillahi ibn muusa alcabsi waatiqatu shayac qaala anbana israa'iil ibn yunis ibn yunis eh, ibn abi isxaaq sabiid kulli thiqatun kulli man fihi bila xuja weeyaan can taariq taariq eh, ibn cabdiraxmaan weeyaan haddaan soo marnay ibn cabdiraxmaan bajli waa saduuq lahu oham can taariq an saciid waa saciid ibnu musayib raxima allah اjamiic qal wuxu yhi sacid musayib nahaa rasuula nabig alle wuxuu diiday can muxaaqalati muxaaqala ayuu diiday xadiidka hore muxuu ahaa xadiid waxaa weyaan mursal mi aha maya raafic ibn khadiij ayuu saciid musayib ka wariyey raaficna nabigeena ayuu u kor yeeray sal slam laakiin midkan mursal weyaan arkaysa saciid ibn musayib toos wuxuu leey nahaa rasul rasulka wuxuu diiday sal slam can muxaaqalati muxaaqaladi ayuu diiday oo dhulkii wixii ka soo baxay qeyb ka mid ah in lagu ijaaro ayuu nabigeen diiday sal allahu alayhi waaalihi wasalam waay intaas marka waa mursal qeybta labaadna qaala saciidu saciid masayb wuxuu yidhi fadakara wuxuu sheegay naxwahu isaga oo kale ayuu sheegay isaga oo kale xadiidka hore oo kale ayuu sheegay marka hadalkii hore mursal ayuu ka dhigay oo riwaayadda saa usoo wariyey israa'iil ayaa saa usoo wariyey qeybtamana qeybdambana wuxuu ka dhigay hadal uu leeyahay saciid ibn musayib ayuu ka dhigay oo markaa muxuu noqonayaa maqduuc ayuu noqonaya weeyaan rawaahu sufyaan اthawri can طaariq ayuu ka wariyey ibnu saciid طaariq ibn cabdiraxmaan albajali ayuu ka wariyey waa xadiid soo socsana xadii sideed boqol iyo laba iyo sagaashanaad saxiixu maqduuc waa xadiid saxiixu maqduuca akhbarana moxamed ibn cali alraqi waa iqa hadalka ayaa yihi akhbarna yaadihi ma qofka qaariya maya waa nasaa-i waxyaabaha khata ay galaan ragga wax akhriyo qaarkood waxaa ka mid a waa isu soo fariisani wuxuu dhihi akhbaranaa moxamed ibn cali wabn maymuun qaala xadaanaa ahbarna yaa yidhi macnaheed waxaa way adiga ayaa akhbarna dhihi saxna maaha waa in qofku uu yidhaahdo akhbaradaan iyo iskala waa inuu sheego fawaaidda ku sugan marka waa badan tahay laba faaida ugu muhiimsan faaidada koobaad ninkii dhibkan maray oo waxaa weeyaan wanaaggan sameeyey in la ogaado oo axaadiistaas saa u taxay oo hawshaa maray qodob waa qodobkaas adigana beenaad ka barbaada beenaad ka badbaadi waxaa weya marka hadda aad tirahdo akhbarana moxamed ibn cali ayaa noo warramay wa huwa ibnu maymuun miyaan soo gaarin intaynan walaa aabbahen walaa awogeen walaa awogey walaa awoge <laughs> abadan xaggee wa intee waa waa kun sano ka hore ka badan kun sano ka hore weeyaan midda labaadna waxaa weeyaan ninkaas marka la sheego oo la yidhaahda ninkii abarna yir marka la sheego in loo duceey ya waxaa weeyaan man dacaa liakhiihi bidahri qayb faaidada kusugan waad garanaysaan oo malag baa walaka milu walaka milu la taagan markaad tirahdo qaala imaam nasa aleyh ramat adna waxaa weeyaan ducadiia kugu dhici marka fawaaid badan oo labadaas ay ka mid yihiin ayaa ku sugan marka weligaa hadihin intaad soo fariisato xadii imam bukhaari meel xadiiu wariya intaad tirahdo xadaanaa qtayb bn saciid maya ma dhihi kartid qaala imaam fulan ama qaala fulan waa inaad tirado qofkii hadalkaa yidhi waa inaad soo qaado waayahay xadiidka eh, ama aarka saddex kun sagaal boqo sideed boqol iyo labaiy sagaashanaad waa aar صaxiix maqطuuc ah akhbarna moxamed bn cali araqi waa iqatu wa huwa ibnu maymuun qaala xadaana imaam nasaai ba hadalkaa yidhi abcan qaala xadaana moxamed ibn yuusuf alfiryaabi waa iqatu faadil qaala xadaana sufyaan athawri waa imaamkii can aariq طارق haddaan soo marnay iبn cbdiرحman weyaan saduq lahu awham qaala samictu سacيid بn muسayib raximah الlah yaquul isagoo le laa yasluxu uma haboona الzarcu abuurka hayru ثaلaaثin saddex heyrkood uma haboono oo ariiqii la rabay uma marin weyaan qofkii abuuranayay ardin dhul oo laga bedelo ymliku uu milkiya raqabataha qorteeda oo isaga uu leeyahay milkigiisa ah aw amaba min xatin amaba siisme la siiyey aw ardin arda oo baydaa iska cad waxba ayna ku talaalin yastaajiruha u kiraysto bidahabin dahab aw fidatin ama fida warawa zuhriyu zuhrin wuu wariyey alkalaama hadalkaas alawal ee hore can saciidin ayuu ka wariyey oo fa arsalahu mursal ayuu ka dhigay mursal ayuu ka dhigay si weriya waa noo sheegi doonaa oo can rasuulilahi inuu rasuulka muxuu ahaa sheegay ayuu la aaday weeyaan xadiiska mararka qaar moogtahay meed wa filay wa kaga soo baxayaan alimaam النasaaئي calي raxmat الlah ayaa waxaa weeyaan wuxuu usoo labistay soo saa mh alimam nasaai ayaa dharkii officialka u watay ama rasmiga ah hore waxaan u sheegnay hadda sacuudiga waxay soo rageen xafladaha rasmiga ah iyo marka la joogo baalkan mishraxa waa taqana lagu khudbay waa inaad soo xirato iyo imaamadii ama cadat ama gududnaatay iyo cigaalkii madax la saaray waa inaad soo xirato waxaa weya waa waa suudkooda iyo taaygooda iyo howlahooda baarlamaankan kenya laftarkiisa saas ahaan jirayo mamnuuc waxaa ahaa in lala soo galo waxaanan ahayn kama madow iyo shaar muxuu ahaa cad iyo kooti madow iyo sarwaal madow waxaan ahayn lalama soo geli jiri marka nin dhintay oo la dhihi jiray cabdullaahi abajanne ilaahay subxana wa tacaala firdows calaa ha siiyo oo laga soo doortay mandheero barigeeda magaalada mandheero gudaheeda laga soo doortay ayaa sagaashameeyihii ayaa dafuu dhahayo nin aad u xoog badan wuxuu intaa la eg laba qof oo isku dar la eg ayuu ahaa aabbihii nin macruuf oo la yaqaano u ah magaalada madheera markaasuu khamiis cad intuu xirtay koofina isku taagay iyo baarlamaanka isku murtaxay dalaq markuu galay ood meeshii dhex istaagay naagaa istaagtay markaasay tihi aniga aniga amni ma dareemaayo wax amni hon dareemaa lama arka waan yani xaaladayda iskuma toosno maaa dhacay ninkan fiiriya intay farta ku fiiqday abajana ha allah naxariisto cabdullaahi marka hawshu waxaa dhacday marka in buuq uu ka dhashay sbikarka wuxuu yidhi marka bax sbiiki wuxuu yidhi bax afhayeenkii markaasuu ma baxay bax adig qasamay noqota inuu bax hal mara ah marka wuxuu yidhi haddii aan baxa qofka muslimka ka so baxu yhi mesha nin raguu ahaayo nin karmeed ah hal mara ah marka la wada yaacay baarlamaanka gaal ba iskugu soo haray gaal keligiis oo murtaxan baa iskusoo haray xaaladii waxay keentay marka in qaanuun la mariyo ilahay fadliga subxana wa tacaala in khamiis la ogolaad lagu geli karo laakiin <laughs> kootigaas kor laga gashto oo shacaairta islaamka ama koofi ama waxaa weeyaan kootigaas iyo howlaas hadda maanta ninkii khamiis ku tegi raba markuu khudbada ka baxa inuu m baarlamaan kenya toosuu galaya ninkaas ayaana fadliga iska lahaa abajana ilaha janna siiy subana wataala nacam asaga ilahay sabab ugu dhiga mararka qaar mood geesi ilahay ma xiran lidaalika in badan oo hadda raggan baarlamaanka ku jira ama mas-uuliyiinta ah iyaga uma nafta iska bixina mooyane hadda maan dhoweyt waad ogeydeen bara aadan barra ducaale jazaahu llahu khayran baarlamaanku dhex istaagay nuqul dhan beryahan waxaa socday in la geeyey waqafka alwaqf alislaami in baarlamaanka lagaga dooday waad la socoteen aan filaya mise lama socotaan lix dhukun ya ayaa lagaga dooday marka xaaladiisa iyo in dib loo habeeyo iyo loo farsamay iyo waqafkan islaamiga ahna kenya wuxuu ka hirgelay addowla alislaamiya oo muxuu ah nimankii saciid barqash iyo sultaan saciid iyo barqash iyo raggii aad taqaaneen xilliga ay xeebahan iyo adduunkan maamuli jireen oo adduunkan dhanba ayaga ay haysteen xilligaas uu ka howlgalay ingiriis markuu imaadayoo dee gumaysiga meeshii xoog kuloo wareegayna qaanuunka isagaa wiisii jiray qaanuunka qoran hadda kun sagaal boqol soddon iyo afartan dan filaya ayaa xilligii ingiriiska ayaa la qoray oo waqaf waqf alislaami magaalada bambaasa inteeda badan ama meelo badan oo ka mid waqaf weeyaan laakiin waqaf aan laga faa'idaysanin oo qaarkood ku karaysan shilimaad u karaysan qaarkood shilimaad berigaas muxuu ahaa raggii ingiliis ku qaatay ayaa iska haysto oo qaara xataa baarar khamr laga dhigay waqafkiia marka la keenay baarlamaanka aadan meeshuu ka istaagay jazaahu allahu khayran hada saabiyadu ku jira inaad arkeydi la yaabwa markaasa wuxuu akhrinayaa waqafkii iyo fawaaiddiisii harxaya aayadihii soo qaadi axaadiistii soo qaaday isagoo mimbarkan sigiis taagno kale halkaasu ka harxay markaasaa wuxuu le afhayeenka iyo raggan halkan jooga hadii ay waqafka qiimihiisa ogaan lahaayeen kulli waaba wad islaami lahayeenba saasuu dhihi saasuu dhihi waad islaami lahaydeen haddaad ogaan lahaydeen wanaagga ku sugan waqafka iyo qiimihiisa iyo diinta waxay ka qabta iyo xaaladda muxuu aha nafciga uu le waad islaami lahaydeen saasuu dhihi waa dacwo mugti so wax fiican maaha marka waxaan kala jeedaa ninkaas aabajana jazahu llahu khayran ayaa sabab u ahaa in eh, marka rasmiyaadka mararka qaar dal walba wuxuu le rasmiyaad alimam anasa una so noqona marka isagoo marka dharkii rasmiyaadka wata ayuu wuxuu soo fadhiistay majliskii ninka la yidhaahdo alxaari ibnu miskiin ayuu soo fadhiistay markuu soo fadhiistay xaari ibn miskiin marka waxaa ka dhexeeya xoogaho xifaaltan iyo amaba adi iskuma isaga iyo maamulka umarada iskuma ficnaan meesha maamula wuxuu is dhahay marka war ninka amalaha waa nin sirdoon oo adayaal muxuu ah meesha markaasuu ka buriyey majliskiis baxweyr ka tag meesha ord uu fiijiyey cilmigiisna wuu rabaa iyo axaadiistii muxuu samayna marka kaadkuu fariisani marka halkaas halkaas isku laabi halkaasuu fariisani cilmigu ka dhegeysani marka mar kasta yani wanaagiisa fiiriya iyo iqanimadiisa iyo taxarigiisa iyo waraciisa wuxuu le yani qira'atan calayh wa ana asmac uma jeedo xadaanii ma dhahay ya qaala alxaari ibn maskiin qira'atan calayh wa ana asmac waan maqlaayey waa lagu akhrinaaye waa ujeedi maaha marka sidaa weya marka saha loo ogaado waa yahay qaala اxaari imam nasaي wuxuu yihi alي ramat lla qala xaari ibn miskiin qira'atan alيh waan asmع an ibn qasim cabdiraحman qasim اcutaqi wa iqa وصaaxib imam malik qala xadaثanii malik bn imam dar hijra can ibn shihab الzuhri can sacيid musayb ana rasul rasulka sal slm marka hore musayib uu qori jiray laakiin hadda markaa musaaracaan gaari musayib uu u wareegay waa la yaab can mhm. saciid ibn musayab ana rasul s sl slm waa mursalka mujadan saxaabiga meesha ka maqan naha wuxuu diiday can muxaaqalati muxaaqala oo beeri beerti lagu kirayo wixii iyada ka soo baxayay qeyb ka mid lagu kirayo iw almusaabanati iyo mirihii in geedka korkiisa lagu gado oo weliba lagu iibiyo timir kale timirtii warawaahu moxamed ibn cabdiraxmaan ibnu labibata miya labiba ayaa wariyey can saciid musayab musayb o ka markaysan musayab faqala wuxuu yidhi can sacad ibn abi waqaas jacalahu min musnad sacad ibn abi waqaas xadiiskan saddeed boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xasanu bishawaahidihi fi lbaab shawaahidda iyo axaadiis kale oo saxaabada kale ay wariyeen ashawaahid walmutaabacaat maxay kale yihin shaahidka waxaa weeyaan xadiidka waxau markaad kici xadiid u wari saxaabi kale shaahid baa la yihahdaa xadiidkan wuxuu saxiix ku noqday ama xasan ku noqonaya bishaahidihi ama bishawaahidihi saxaabo kale ayaa xadiidka warisay marka mutaabica mutaabaca ay noqotona waxaa weeyaan saxaabigu waa nafsa saxaabi laakiin ruwaad kale ayaa marka garab gashay oo kabtay sidaa weeyaan marka saa loola socdo maya maya labada waa sax musayab iyo musayib waa la dhahaa mashhuuru kuya labadaba laakiin isaga ayaa nici jiray midda hoosuu nici jiray weliba waxay dhihi jireen wuu habaray qofkii musaybila ya naam axsanta axsanta sayabunii sayabahum اllah waay ana rasul sal slm naha wuxuu diiday saciid ibn musayib ayaa dhihi ana rasul s s nah wuxuu diiday an muxaaqalati dhulkii wixii ka soo baxay qayb ka mid in lagu gado lagu karayro cafwan iyo wlmusaabanati geedka korkiisa timirta saaran oo weli aan la soo gurin in dhulka taa lagu iibiyo warawaahu moxamed bin cbdiraxmaan ibnu labibata can saciid ibn musayab oo faqala wuxuu yidhi an sacd ibn waqaas xadiis saddex kun sideed boqol iyo afar iyo sagaashanaad xasan bishawahidi fi lbaab akhbarna moxamed ayuu yihi imam nasaai abarna ah, cubaydlah ibnu sacd ibn ibrahim alqurashi waaiqa qaala xadaanaa camii ama xadaanii camii wa yacquub ibn ibrahim alqurashi waaiqa qaal xadaanaa abi abi waa ibrahim ibn sacd ibn ibrahim alqurashi waaiqa can muxamed ibn cikrima waa maqbuul can muxamed ibn cabdiraxmaan ibnu labibata waa daciifun kaiiru irsaal laba cudur isku darsaday raximah llah can saciid ibn musayab ibn musayab can sacd ibn abi waqaas qaala wuxuu yihi sacd bin abi waqaas radia allahu ta arda waraxima jamiic ruwaad kaana waxay ahaadeen asxaabu almasaaric dadka beeraha u saaxiibka ah yuknuuna kuwa kireeya fii zamaani rasul rasulka zamankiis sal slm masaaricahum beerahooda bima yakuunu wixii ahaada ay ku kireyn jireen ama ka baxa cala saaqi kanaalka min azarci ee abuurka ah cala saaqi waraabiyaha oo min azarci abuurka xaggii ka ahaaday yani waa kanaalkii xalay aan soo marnayo wixii kanaalka iyo hareerihiis ka baxa ayaa laleeya adiga shaqada aad qabani ku qaado wii halkaas kaaga soo go-o ay ku kirayn jireen fa jauu rasu rasulka ay u yimaden sal slm faاkhtasamuu fii bacdi dalika arrinka isaga qaybo ka mid ay ku murmeen waxaa laga yaabaa in qaybtii biyaha u dhoweydo muxuu ahaa simowga in saca tacbiir oo qolyahan beeroleyda simowga aad u yaqaana simowgaas ku baxay in ay aad ay u miri badiyaan kuwan waxaa weeyaan meelahaas yaro koro ka baxayna ay iska gubtaan ama cagsi ay noqoto ayagoo marka arrimihiis ku qabsaday nabigu imaan sal slm faاqtasamuu fii bacdi dalika arrinkaas qaybo ka mid ay ah ku murmeen fanahahum rasul rasulk wuxuu ka nahiyey an yukruu bidalika arrinka inay ku kireeyaan wa qala ukruu ku kireeya biاdahabi wاlfida ku kireey weyaan waqad rawaa hada alxadiid xadiidkan waxaa wariyey sulayman ibn raafic oo faqala wuxu an rajulin min cumuumatihi cami markuu ahay can cumuumatihi weyaan xadiiska boqol iyo san iyo sagaashanaad wa xadii sax akhbaranii ibn ayub الطuسي wa ثiqة البغdاdي wa ثiqة xaaفظ qala xadaثna iبن culya wa ثiqة xaaفظ qala أنbأna أyوب بن أbي tmid سkhtiyani wa ثiqة tbt xuجة عن يعلى بن xakيم الثقفي wa ثiqة عن سليم بن sار الهiلالي wa ثiqة أxad الفقهاء السبعة في أxad التaaبعيin بالmadينة عن rافع بن khadيiجi رضي الله ta qal وu rافع kuna waxaan nuxaaqilu kuwa muxaaqalo sameeyo oo beerihii ku kireeyo biاlarضi nuxaqilu bilardi arlada ayaan muxuu ahaa ku kirayn jirnay ama kraykirayn jirnay wanukriha kuna waawaaciyatullaahi alla weyne aicitaankiisa wa rasuuli rasuulkiisa ayaa anfacuna nafci badan maxaa yeeley adduun waa iska dhammaanay aakhirada ayaa baaqi ah nahaanaa nabigu wuxuu noo diiday an nuxaaqila bilardi aradi inaan muxuu ahaa wixii ka baxay qayb ka ku karayna ayuu noo diiday wanukriha biuluثi uluaan ku karayna warubuc rubuc waacaami lmusama iyo cunno la magacaabay oo la yaqaano miisaankeeda amaba beegeeda wa amara wuxuu faray raba alardi qofka arada iska lah an yasracha inuu isaga beerto oo yusri ahaa qof beerana inuu siiyo uu amaahiyo amaba uu muxuu ahaa irmaaniyo wakariha wuxuu nabiga nacay sal slm kiraaha in la kireeyo iyo wamaa siwaa dalik iyo wixaas wixii ka soo haray oon labadii hore oon lasoo sheegay ahayn ahay ayubu ayuub ibn abi tamin sikhtiyani lam yasmachu xadiidka muuse maqli min yacla waa noo imaan doonaa xadid saddex boqol iyo waraaqun baa muxuu ahaa la soo gaarsiiyo qoraal iyo ayuu ku soo gaaray xadيث سدeed boqol iyo لح iyo sagaشhanaad waa xadيث صحيح أخبرني زكريا بن يحيى wa ثiqة فاضل qال xadثna محaمد بن عubayd البصري wa ثiqة qال xadثna حماد بن زaيد بن درهم عن أyوب qال وu kataba wuxuu qoray ilaya ama iisoo qoray ilaya aniga yacلى iبن xaكيم wuxuu iisoo qoray أنii aniga samictu inaan ka maqlay سulaymaan iبن يasاar inaan ka maqlay xadiث ka warramay can raaفi بن khadيiج qaala inuu yihi mxuu ahaa raafic بن khadيiج kunaa waxaan nuxaaqilu aلأرضa arada kuwa wixii ka soo baxay qaybkeed ku karayno nukriha biulu saddex meelood ayaan ku kalan jirnay waruc iyo ruc waطacaam musama rawaahu saciid an yacla ibn xakiim xadiidkaas marka wuxuu ku soo gaaray isagoo mukaataba ayuu u sameeyey laakiin kan dambe saciid ayaa ka wariyey ibn abi caruba weyaan oo toos ugu wariyey yacla ibn xakiim hadduu xataa mxuua ayuub uusan maqlin laakiin booskiisa waxaa galay oo toos u maqlay ninka la yihahda saciid ibn abi caruba xadiidka sideed boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadis akhbarana ismacil mascuud aljaxdari waa iqa qaala xaddatana khaalid maxad aljaym wa iqatun tabt can saciid ibn abi caruba iqatun xaafidin kasiir tadriis wakhtalat can yacla ibnu xakiim can sulaym ibn yasaar ana raafic ibn khadiij yacla ibnu xakiim waa ninkee yacla ibnu xakiim iqa waaye can yacla ibnu xakiim can sulaym ibn yasaar ana raafic ibn khadiij radia allahu ta arda qala wuxuu yihi kunaa waxaanu xaaqilu kuwa dhulka wii kasoo baa ku kireeyo qeyb ka mid a calى cahdi rasul i sl sl fazacama wuxuu sheegay ana bacda zacamadaas yaskala raafic ayaa sheega weyaan fazacama raafic wuxuu sheegay ana bacda cumuumati adaradiis qaarkood ataw inay u yimaadeen ama u yimid oo faqaa bacdigaas uu yimid faqala wuxuu nahaani rasul rasulk al wuxuu iga reebay sl slm can amrin arrin kaana lana naafican waxtar noolahaa wa tawaaciyat اllahi alla ateecitaankiisa wa rasul rasuulkiisa ay anfacunaa noo nafci badan qulnaa waxaan ihi wamaa daaka arrinkaa muxuu yahay qaala wuxuu yidhi qaala rasulka wuxu yh sl slm man kaanat lahu ardun qofki dhulla falyazrachaa ha abuurto aw liyusrichaa akhaa walaalkiis ha muxuu ah ama amaba ha irmaaniyo walaa yukaariiha yuusan kiraynin biuluin ulu ku kiraynin walaa rubcin rubc walaa طacamin musaman iyo cunno la magacaabay rawahu xandala ibnu qays can raafic yuu ka wariyey wakhtalaa wakhtulifa mise wakhtalafa idin qoran faاkhtalafa calىa rabiic rabiica ayuu mxuu aha rabiicat ra'yi ayuu isku khilaafay fahtalafa fakhtalafa calaa rabiica fakhtulifa saasaa fiican saas kuma qorna waa baasha ma ogtahay waxay dhihi jireen xaraf jaban ya jinina marka dhihi jireen jinni waxay u haystaan soomaalida ma ogta jinniga wax walba yaqaan wax ka daciifsan ma ina kayda shayطaani kaana daciifan wa tacbaan wa allah naga qabta nacuud bilah min sharihi waa yahay fakhtulifa waxaa laisku khilaafay fahtalafa rawaahu xandala ibnu qays ayaa can raafic ka wariyey soo ma waa xadikan noo imaan doona wakhtalafa ah, ah, oo marka wuxuu noqonaa aacilka wuxuu noqonayaa ikhtalafa xandala calaa rabiica fii riwaayatihi oo suuragal iyadana xadiiska sideed boqol iyo haddii faktulifa calaa rabiica ya faktulifa nacam faktulifa calaa rabiica ama fakhtalafa calaa rabiica haddii marba inuu xandalo yahay muxuu ah la ogsoon yahay fakhtalafada ayaa fiican xadiikan sideed boqol iyo sideed iyo sagaashanaad wa xadis akhbarna maxamed bn cabdilahi ibn mubaarak almukhrami wa iqa qaala xadaثana xujayn ibn muhanaa alkhuraasani wa iqa qaala xadaثana leyt ibn sacd almisri wa iqatun faqih faadil iqatun faqih can rabiica ibn abi cabdiraxman rabicat ra'yi waa taqaanaan iqatun faqihun mashhuur can xandala ibn qays alansaari wa iqatun wqiila lahu ru'ya il nebi sal slm can raafi bn khadiijin radi allah ta qal wuxu hi raafic xadaanii camii adeerkay ayay warramay adeerkii adeeradiis laba adeer ayuu leeyahy mid waxa la yhahda duhayr ayaa la yihahdaa midna waxaa la yihahdaa madhar madharka laftarkiisa mararka qaar mahiirna waa la yihahdaa marka labadaas mid ka mid un weeyaan mar ay mxuu ahaa ay labadaba imaan doon labadaba uu sheegi doona waa imaan doonaa qaala xadaanii cammi adeerkay anahu xadaanii adeer waxa ii warramay cammi adeerkay anahum iyaga kaanuu ina ahayn yukruuna kuwa kiray alara dhulka calaa cadi rasul nabig zamnki sal sl bimaa yambutu wixii ka soo baxa ayay ku kiran jireen calaa alarbicaa webiyada yar iyo kanaalada yar korkooda wixii ka baxa iyo wa shayin shay oo min azarci iyo abuurka shay ka mid a ah, wixii soo ka soo go-ay yastanii wuxuu soo reeban jiray saaxibu اlardi iyo wa shayin shay oo min azarci oo ystani uu soo reebadha kasoo istanooda saaxibu اlardi uu qofka usoo reebo ayaa lagu karan jiray fanahana rasul uu noo diiday noo diiday uu naga reebay can dalik arrinkaas markuu yastani saaxibu اlardi uu leeyahay yastani lahu naftiis inuu istanooda suuragal waxaa suuragal inuu yastani lilcaamil waa suuragal lakiin sida muuqata yastani saaxib اlardi uu soo soo reebo bimaa ayaa lagu karayn jiray ymbutu ka soo baxa calى اarbicaa kanaalada iyo shayin shay oo min azarci oo yastani uu soo reebo saaxib اlardi marka waxaa la sheega kulliga iskale marka ma saaxib اlardi mise wa askale ninka kale maya shaqaalihi askale fanahaana rasul sal sl wuu noo diiday can dalika faqultu waxaan ku ihi raafic ibn khadiij waxaan ku idhi fakayfa kiraa'uha bidinaar iwa dirham ya linafsihi muayid yukhrijuhu lizaaric lizarc wala lizaarc lizaaric mise lizarci idan maxaa weeyaan yukhrijuhu linafsihi dhib ma laha haddii inta ula lacdana dhib ma laha ood raaciso waxaa weeyaan wixii lagu kireynay aada raaciso oo intaas jadwalka iyo kanaalka wixii ka dulbaxay iyo wax yarood usoo reebo haddii aad tihahdana ishkaal ma laha haddii aad tirahda kanaalku wii ka dulbaxay wii isaga uu soo reebtay oo kale sida hadda muxuu ahaa ku fasirayna ayadana dhib ma lahan mid ay diidi lama arko insha allah tabaaraka wa tacaala waa yahay khaalafahu alawsaaciy ama waxaa weeyaan faqultu liraafici fakayfa kira'uha kiradeesu isuu noqonaya bidinaar iwa dirham dinaarka waa shilanka dahabka ah dirhamkana waa shilanka fidada ah faqaala wuxuu yihi raaficun wuxuu yidhi laysa biha basun laysa ma ahna biha iyada basun dhibaato bidinaari hilin dahab dirham iyo hilin i in lagu kiray dhib malahan weyaan khalafa awsaaci ley waxaa khilaafay awsaaci cabdiraman amr awsaaci ashaami ayaa khilaafay xadiis sadeed boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad wax saxiix akhbaranii almuqira ibn cabdiraxmaan alasadi wa mowlaahum qaala xadaana ciisa wahuwa ibn yunis ibnu yunis yunus waay yunis yunus ثقة مأمون قال xdثna الأوزاعي cبدالرحمن بن أوزاعي wa ثقة جليل عن ربيcة بن أبي cبدالرحمن ربيcة الرأي weyaan wa ثقة فقيه مشهور عن xنظلة بن qays الأنصاري qال وu sألت waxaa weydiiyey rافع بن khadيج wax ka weydiiyey can kirاaء الأرض arada kiraynteeda bالdيناr والwرق dahب iyo فido faqال laa bأسa بذلك arrinka dhib ma lahan inamaa in kale maan kaana naas dadku xayan calى cadi rasul rasulka زmnki sl sلم yuأjiruuna ku wax ku kiraysto oo dhulka ku kireeyo calى اmaadi yanaat maadiyanaat kanaalada alanhaar asagiira weyaan wixii saaran iyo wa aqbaala aljadaawil iyo kanaalada korkooda iyo madaxooda waxyaabaha ka dulbaxa ay ku kari jireen fayaslamu haada kan ayaa marka badbaadi oo bixi oo beermi wayahliku haada kanna waxaa weyaan wuu halaagsami beerta qaybna waa gubani qayna waa bixi wayahliku hada falam yakun linaasi dadka uma jirin oo maynay u jiri jirin kiraaun kira ilaa hada noocaas mooyane taas ayuu nabigeena diiy sal slm falidaalika zujira canhu falidaalika arrinkaa darteed ayaa zujira canhu arrinkaas liska canaantay oo lisu diiday fa ama shay miya macluumun la ogsoon o madmuunun la damaana qaaday falaa ba'sa bihi baas ma weeyaan waafaqahu waafaqahu waxaa waafaqay maalik ibnu anas ayaa ku waafaqay calaa isnaadihi sanadkiisa ayuu ku waafaqay wa khalafahu fii lafdihi lafdigiisana waa ku khilaafay xadidka saddex kun sideed boqol iyo xadiidka saddex kun iyo sagaal boqolaad alxamdu lilah uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah wa xadiid saxiixa qala aimam nas abarna camr an flas waiqat xaafid qala xadaثna yaxya bn saciid اlqaطaan qala xadaثna malik bn aswad alhijra can rabicat الra'y can xandla ibn qays qaala sa'altu raafic ibn khadiij an wax ka weydiye can kiraa ardi arlada in la kirayo faqala wuxuu nahaa rasul rasulka uu diiday sal اllahu alay slam rasuulkeena wuu diiday can kiraa ard ard in la kirayo qultu waxaan ihi bidahabi walwariq fido iyo dahabna qaala la inamaa in kala manhacana wuxuu diiday yani can kiraa اardi nahaa rasul can kiraa اardi ayuu diiday qultu waxaan ihi bidahab walwariq dahab iyo fido in lagu kirays miyuu nabigeena diiday qaalu ilaa maya inamaa in kale ma ahne nahaa canha wuu diiday xaggeeda bimaa shay in lagu kirayo yakhruju minha ka soo bax iyada oo uludka iyo rubuci lamidka faama dahaba miya dahabka walfidatu fidada miya falaa basa dhib ma lahan rawaahu sufyaan athawri radia allahu canhu can rabiicata ayuu ka wariyey walam yarfachu radia allahu canhu wuxuu yidhi isilaaxa la yaqaano oo mutawaaradka ah oo mashhuurka ah saxaabiga waa radia allahu tacala canhu arda ama radia allahu canhu taabiciga faman duunahuna raximahu اllah waxaa kaloo jirta mid dhinac laga soo daaqad laga soo riday oo shiicadan ugu soo tuurtay oo dadka qaarna ay dhegta ay u raariciyaan oo cali marka lamara abu bakrin radia allaahu canhu cumar radia allaahu canhu cuثmaan radia allaahu canhu cali karama allaahu wajhahu calayhi اsalaam daaqadda ayadana laga tuura niminka nagu tuuray ayaa inta la qabtaa lagu muufayno madaxa lagaga dhufani annaga radia allahu canhu war kale ma sidaa weeyaan mararka qaar wax bannaan ayaa xaaraan noqoni wax sunno ah ayaa waxaa weye mararka qaar culimada ay daaqada ka tuurayaan idaa kaana shicaaran sunna yaan dhihin wax muxuu ahaa bannaan oo muxuu ahaa ayaa mararka qaar daaqadda laga dhigi hadda kaba soo qaad wax farc ah asal laga dhigi kaba soo qaad hadda almasca alkhufayn waa mas'ale farci ah oo fiqhi ah laakiin ahlusunna waljamaca waxay geliyaan min masaa'il ictiqaad ayay geliyaan caqiidada masaaisha waa laga qaaday masala fiqiya farciya waa laga qaaday waxaa la adiyey masala caqadiya masale caqiida laga dhigay qofka haddii aad yidhaahdo sogoska cafwan khufeynka khufeynka lama masaxayo waxaa leey adiga mashiicata intaasa la weydiina su-aasha u horeysa adi mashiicata isaga m mi allayka alla ha yidhahdo laakiin maxaa yeelay waa shicaar wuxuu noqday calaamad shiicadu u noqday cali inaan dhahna marka karama allah wajahu amaan ahna calayhi salaam kaba soo qaad wax weynoo hadda culays oo ku sugan markii lafti aan la yihahdo ma muuqato laakiin arinta waxay calaamo u noqotay liraafida wa ahlubidac dadkaas mushrikiinta noqday ay calaamo u noqotay oo halkudhig ay u noqotay daaqada laga tuuraya marka warkaas war laga dhegeysana ma ahan weyaan waa baab dheer oo amilo badan oo aad u badana lah hadda waqtiga usan noo saamaxayn waayahay xadiidka eh, saddex kun eh, xageen marayn an rabiica xadiidku waxaan u noqonaynaa marka baabkeenni cajaaibta badnaa oo saddex kun sagaal boqol ahaa baabkaas waa baab in ku noqosho u baahan weyaan ragga kalena inkastoo amiir muminiin filxadiid isaga iyo bukhari iyo ragga lagu sheeg u yahay laakiin haddana waxaa weyaan waxaa wey raximah llah waraxima jamiic ruwaat xadii xadii saddex kun sagaal boqol iyo koobaad waa saxiix isnaad akhbarna moxamed bin cabdillahi almubaarak almuharami waatiqatun can wakiic ibn jarax aruaasi waatiqa qaala mashhuur qaala xadaana sufyaan athawri can rabicata ibn abi cabdiraxmaan rai rabicata rai weyaan can xandala ibni qays raxim allah jamic qala wuxu saaltu raafic bn khadiijin radia allahu ta ardah waraxima jamiic aruwaat can kiraa lardi baan wax ka weydiiyey albaydaa ee cad oo banaan bidahabi fada dahab iyo fida in lagu karayn karo qaaluu xalaalu wa xalaal laa ba'sa bihi dhib ma lahan weeyaan daalika kaas fardu lardi maxaa idiin qoran fardulardi maxaa weeyaan md fardulardi maxaa ya حق الأرض مياه <laughs> <laughs> فهي غير لك رواه رواه يحيى ابن سعيد أيا وريي عن حنظل بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة ساسو أسنا وري ويان حديث سداد بقوليو حديث سقال بقولي لبات عفوا صحيح الإسناد ويا أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي وثيقة في حديثه عن حماد بن زيد بن درهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حنظل بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ورحمه جميع الرواة قالوا حيري رافع نهانا نهانا وحنودي رسول رسول صلى الله عليه وسلم عن كراء عن كراء أرضنا دول كان إلى كرينا ينودي ذي ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة ذهب فضنا مجر مركع مسعونايا wuu jiray laakiin lama haysanin wa walam yakun yani gacanta kuma haynin wa ma jirin maaha gacan kuma hayni dadki waa iska beeroley fa kaana rajulu lidaalika xilli waxaa soo martay ummaddan soomaaliyeed yacni sonkorta iyo bunka iyo waxaa weya dharka xoolon lagu bedelan jira abadan oo badeeco badeeco ku bedel ay ahayd oo habay yaraatee xitaa waxaan garanayaa harkaha maarata laga keena eh, gobolada aad waxaa loogu keeni jira dhanka etoobiya madheero maraan joognay ama xilligii halkaas alka saldhiga aynoo ahayd harkaha ayaa aad loo keeni jiray harkaha weliba ariga dhanka etoobiya laga keeni jiray iyagoo aad u tiro badan oo mxua dameero nin baa boqol iyo konton dameer harka ku wada harkahan waxay ahayeen dahab oo kale aad baa laisku laa jiray lidaalikaas waxaa weeyaan siyaasadda iyo mxuuaha ganacsiga way isku xirnaan jireen haddana way isku xihan yihin markii harkaha la keenay marka etoobiya waxay u qaadan jireen marka shah caleen shahay ku qaadan jireen oo kartoomo ku jira kateeba ku qornaan jirta waalweyn in badan baabuurka marka sidii loo soo wado oo mxuu ahaa halkaa marka laga qaaday nairobi oo mandheera la geeyo waxaa lagu soo bedelani baabuur kale oo harkaa lagu soo bedelanay oo qiimihi laisu qiimeynay oo lacagba maba la kala qaadan jirin waan xasuustaa marka saasay ahaydoo magaalada madiine xilliga asaga marka dahab iyo fido iyo shilimaadkan waxa ma olin dadka ma ay haysan naadir ay ahayd wixii roo lahaayana ixtikaar nimanka yahuuddaha oo saaqada ah oo gacanta ku hayay hantida ayaa gacanta ku hayay ilaa maantana way ku hayan la socda caalamka hadda banki dawli iyo i m f tani waxaad maqasheen kulli biyadi man afartan ninoo yahuudda ayaa gacanta ku hayay yaclamuuna daahira min alxayaati dunya weyaan waayahay marka walam yakun ma jirin ama gacan laguma hayn yowmaydi maalinteeda dahabu walaa fida fakaana rajulu qofka wuxuu ahaa yukri ardahu arladiis mid ku karay bimaa cala arabiic waxa waxaa weeyaan webiyada yaryar iyo alaqbaal iyo meelaha kore aqbaal jadaawil weyaan meelaha afafka iyo mxuu ahaa qaybaha sare jadaawisha iyo kanaalada iyo waa sha macluuma waxyaaba la isla ogsan yaho raashiin wax nocaasa ah lagu karin jiray kow wasaaqahu xadiidka ayuu sidii aan usoo marna uu waday rawaahu salim ibn cabdilaahi ibn cumar ibn khaaab can raafi ibn khadiij u ka wariyey wakhtulifa cala zuhri fiihi zuhri habku u warin waa laisku khilaafay waa noo imaan doona saddex kun sagaal boqol iyo saddexaad waa saxiix akhbarna moxamed ibn yaxya ibn cabdilahi duhli waa ninkaa taqanin alimaam muslim iyo isaga waxan ahmar mogsoontiin aduhli mise isaga cafwan isaga iyo alimaam bukhaari sooma الذهلي ثقة xافظ جليل qال xadثna cبداللahi بن محamed بن أسmاء الضبعي wa ثiqة جليل can jawayriya jawayriya magacaas ay u taqaaneen jawayriya bint alxaaris oo xaaska nabigeena soomaalida oqooni jirin jawayriya markaas dhankaada la aadina waa shukri oo kale shukri ummadda soomaaliyeed qaybo ka mid ah annaga raggaan u naqaana dumar uma naqaana shukri northern iyo dhankan haddii aad tagto shukri waa un muxuu ahaa waa nin shukriye ayaan marka dumarka dhahnaa waxaanu isleeyahay qiyaaska marka la fiiriyo annaga ayaa u dhow oo ytau taniii anaga wadan soo ma garan laakiin ummadda soomaaliyeed asal ahaan ama inteeda badan shukri yastacmilu lirijaal wayastacmiluuhu linisaa marka jawayriyada waa saas oo kale oo eh, muxuu ahaa tau tanii iyadoo <laughs> wadata oo alxa oo kale iyo xamza oo kale iyo ayaa haddana waxaa loo isticmaalayaa rag loo isticmaalaya jawayriya waa kamaad aragtaan jawayriya waa nin jawayriya ibnu asma ha la yaabina marka hala yaabina adinkaba shukri lama yaabtaan juwayiya eh, ibnu asma adubaci eh, waa iqa malik eh, hijr can zuhri ana salim cabdilaahi wadakarnahu xadiidka oo kale macnihiis ayuu sheegay naxwahu hadduu yihahda waa bilmacna hadduu milow yihahdana waa lafdiga saa ula socda taabacu cuqayl bn khaalid اleyli xadiث kun sagaal boqol iyo afaraad xadis abarna cabdimalik ibn shucayba ibn leyt ibn sacd waa qaala xadaثna abi abihi waa waxaa weeyaan شعyب بن ليث بن سعد واثقة نبي فقيه عن جدي ليث بن سعد المصري واثقة فقيه قال أخبرني عقيل بن خالد الأيلي واثقة ثبت عن شاب زهري محمد شاب زهري قال وحيل أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان وxaa yukri mid keliya ardahu dhulkiis war wadaad la ogaada wadaad waa shaqaysan karaa wadaad ganacsi buu geli karaa la socda war wadaadadii ganacsi ku cariirinaan cariiri ma ahane garabka idinku dhufteen oo muxua ah weliba dhinac dhinac idin tuureen oo ma gacanta idin horsanayaan wadaadkii tuugsanay cabdullahi bin cumar mujad wuxuu samayna waa aclam min aclam الsaxaaba wa sheekh kolleyba hadii la sheegi sheekh hebel kama yaer iska dhaaf cabdullahi bin cumar sheekh walba isaa ka sheeksan sheekh walba adduunkan maanta jooga ama muxuu ahaa saxaabada ka dambeya isaga ka sheeksan maca dalika waa shaqaysana mujadan ogaada saa ula socda marka haddii aad aragtaan culamo <laughs> dhul ka shaqaysani oo gurye ka shaqaysani oo gawaari ka shaqaysani oo waxaa weya ka shaqaysani dharka ka shaqaysani oo batrool ka shaqaysani oo ya haddii aad aragtaan hala yaabina culimadii kuwa ka culmaysan aad shaqaysani leanna waxaa weyaan adduunka waad aragteen xaalad adagaa lagu jiraa ilmihi iskooladay rabaan waxaa weeyaan kira ayaa la dooni aqriba iyo raxima qof ku xidhiira wadaadka haddii uusan waxhaysani waaba hoosa loo eegayo war wadaadka wax ku tuura wadaad wax wacdi waxaa la lehi jiray alla ka cabsa ya waxay si u dambaysa markuu wadaadka istaago ood lidalika hadda masjidka oad ogsoon tihiin dadka tugsada uma ogolinay aayaad sheegaan iyo xadiid uma ogolin waa ka celina wadaadka meesha istaagi jiro ma xasustaan oo qur-aanka akhrin jiray waxaan idhi haddii aad dib dambe aad adoo tugsana qur-aan akhriso masaajidka mamnuucu kaa noqonay oo u diidnay maxaa yeele qur-aanka ilahay tugsi in laisku xiro maaha mid kale aqaafaday ahayd wadaad hadduu marba qaal allahu ila qaala rasuuluhu waa tugsanaad inaan baabi'ino waa laga maarmaan waa aqaafo aad u liidan marka cabdullahi bin cumar marka wuxuu samaynaa ma arkaysaan kaana wuxuu ahada cabdulahi bn cumar ana cabdulahi bn cumar kaana wuxuu yukriya mid kariya ardahu dhulkiisu karaysan jiray wuu ijaaranaya waana sheekh ugu weynay muxuu ahay mashaaikhta xataa balaqahu ilah uu ka soo gaaray anna raafic ibn khadiij kaana inuu had yanha can kiraa ardi arlada karaynteed inuu muxuu diiday falaqiyahu cabdulahi bn cumar ayaa marka la kulmay faqala wuxu yhi ya bna khadiij raafi bn khadiijow yaa ka cilmi badan yaa ka cilmi badan raafic ibn khadiij iyo cabdullahi bn cumar cabdullahi bn cumar waa imaam lisaxaaba badiladii ninkaa taqanin cbdullahi bin cumar bin xagga mutaabacada nabigeena sal slm iyo xadiis in la dabtiyana cid agga weliba khaasatan agga waxyaabahan ficilku nabiga samaynay cid kula to ah inay caaisho kula tartami cid kale kula tartami ma garanayo falaqiyu cabdullahi faqaalu ya bna khadiij raafic bn khadiijow warayna khadiijow maada tuxadiu maxaad ka sheekaynaysa amaad ka sheegaysa can rasul ka sheegaysa sal slm fi kiraa ardi arlada kiraynteeda faqala wuxu rafic cabdillahi wuxuu ku yidhi samictu camaya labaday adeer ayaan ka maqlay labaday adeer labadi laba m ah, laba adeer asag u leya ayaan ka maqlay waa duhayr iyo iyo madhar wa kaana waxa ahayn qad shahida badran bader ayay labadaba xaadireene yuxadiثaan iyagoo mxuu ahaa u sheekaynayaan ahla daar xaafadii iyo daartii dadka jooga iyagoo sheekaynaya ayaan ka maqlay maxay leeyihiin ana rasu rasulka al sl slm naha wuxuu diiday can kiraa ardi in la kirayo qaala cabdullahi wuxuu yidhi cabdullaahi ibn cumar falaqad kuntu waxaan ahaa aclamu mid og fii cahdi rasul lah nabig al sl slm ana alarda arada tukra in la kiray ayaan ogaan jiray cabdullahi bin cumar baa dhihi tacajub ahaan la yaabitaan uma kadibna khashiya wuxuu ka baqay cabdullaahi wuxuu ka baqay an yakuuna inuu ahada rasul rasulka sal slm axdaa mid soo dirsiiyey oo soo kordhiyey fii dalika kiraynta dhulka la kiray shay-an shay oo lam yakun uusan ahayn cabdullahi bin cumar yaclamuhu mid ogsoon oo nabigan inuu gadaal ka diiday inay soo diristaa laga yaabaa saasuu marka ka baqay oo fataraka kiraa alardi arad inuu kiray isaga tagay tawarucan tawarucan weyaan ayahay arsalahu arsalahu shucayb ibn abi xamza bedelku muxuu ahaa raafic ibn khadiij uu ka dhigay xadiidkaas xadiid marfuuca ah. wuxuu ka dhigay ninka la yihahdo raafic ibn khadiij xadiidka hore marfuuc laga dhigay kan waxuu ka dhigay mursal arsalahu shucayb ibn abi xamza wa noo iman doona xadidka sagaal boqol iyo shanaad waa xadid saxiix ma qablahu akhbarnii moxamed ibn khaalid ibnu khaliy alkilaaci waa saduq qaala xaddaana bishr ibn shucayb ibn abi xamza waa saduq can abihi abis oo ah shucayb ibn abi xamza waa iqat caabid can zuhri qaala balaqana waxaana soo garan ana rafc ibn khadiij balaaq weeyaan balaaqaadkii albalaaqaat aqlabkooda waa daciif ilaa balaaqaat malik fi muwa balaaqaadka qaalibkeeda inta muxuu la tatabucay wax aanan mawsuul lahayn wax yar ay noqdeen oo aad u kooban saddex iyo wax noocaasa lagu sheegaa iyo ama shan qaala balaqana waxaana soo garan ana rafc ibn khadiij kaan inuu ahaada yuxadiu mid ka warram can camayhi labadiisa adeer wakaana waxaa ahayn yazcumu wuu sheegani wakaana shahidaa badran yazcumu saasuu muxuu sheegani weyaan inay badr xaadireen yaa sheegay raafic ayaa sheegay ana rasul rasulka sal sl naha inuu diiday can kiraa ilardi arlad in la kirayo rawahu cuثmaan ibnu saciid can shucayba ibn abi xamza walam yadkur camayhi muusan sheegin xadiid saddex kun sagaal boqol iyo lixaad waa saxiixu bima qablahu قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة الأزدي وتزو قال حدثنا عثمان بن سعيد القرشي وثقة عابد عن شعيب بن أبي حمزة قال وxuu yihi الزهري كاana iبن مسyب مسyب يقول mid yihahda رحimه الله laysa ma ahanin باstikrاءi الأرضi arlada kukraysigeeda bالذahب ذahب والwرqi فiضة بأس dhib ma lahan وkaana رافع بن khadيج wuxuu ahaa يxadiث mid ka sheekay أna rasul رsul صل sلم نahى can dalika ninka inuu diiday waafaqahu calى إrsaalihi mursalnimadiisa waxaa ku waafaqay waxaa wey ninka l شعayb ninka l allah mustacaan شhucayb بن abi xamزata mursal xadid kama dhigin ha waxaa ku waafaqay irsaalkaas cabdilkariim ibn xarif ayaa ku waafaqay oo mursal isna ka dhigay oo noo imaan doona xadiidka saddex kun sagaal boqol iyo toddobaad ya maadr sheekh wakti gaba dhamaad hada wallahu aclam w sal اllah وsلم abd ل وsلم mصطفى